إقراء وشرح كتاب السنة النسائي في صباح يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر شعبان نعم في صباح يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر شعبان عام 1442 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس كي بقول إيوه تضبي أفرتنات ee majaalis marka sharxa koobnay kitaabka sunan nasaa-i subaxan waa subax arbicaa ah kuna beegan shan iyo labaatan bish laabay afarnka jir nabigeena sala allahu calayhi waali waslem kitab alxaj aan kusoo jirnay baabu lquduw quduwi min minan ilaa carafa baabka boqol iyo kow iyo sagaashanaad weeyaan baabulquduwi kallahitaan la kallaha min minan mina laga kallaha ilaa carafata carafo loo kallaha wixii ku arooray uu baabkan u baab yahay habeenkii waxaa la baryey maalintii horta waxaa la hergelay oo la joogay mina ayaa la joogay waa yowma atarwiya habeenkii waxaa la baryey min ayaa la baryey subaxdii marka in loo kallaha carafo xaggeed oo la aado ayuu baabkan u baabiyey xadidka laba kun sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa cala akhbarna eh, yaxya ibnu xabiib ibnu carabi wathiqa qaala xadaثana xamaad ibnu zayd ibnu darham can yaxya ibni saciid alansaari can cabdillaahi ibni abi salamata almaajishuun ayaa loo yaqaana wathiqa can ibni cumar radia allahu tacala canhuma qala cbdillahi bn cumar hadawnaa waxaan ka lahnay maca rasuulihi ayaan la ka lahnay sala allahu calayhi waali waslem minan ayaan ka ka lahnay ilaa carafata carafa ayaanu ka lahnay fa mina ayuu naga mid ahaaday annaga almulabii qof talbiye wada oo labeyk allaahuma labeyk labeyka laa shariika laka labeyk ku dhawaaqa ayaa naga mid ahaa wa mina ayuu naga mid ahaaday annagii almukabiru qof takbiirtood allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha illa allah allaahu akbar allaahu akbar qof takbiir wada iyo qof talbiye wada ayaan u kala qaybsanayn ayuu leeyahay ninka la yidhaahdo cabdullahi bn cumar radia allahu tacaala canhuma xilligii nabigeenna aan la xajinay xajat alwidaac sidaa weyaan alwadaac marka nabigeena sala allahu calayhi waali waslm iyo saxaabadiisa ariiqooda waa kaas marka asal ahaan xajka waxaa u horeeya talbiya laakiin subaxdaas carafe la aadayey waxaa weeyaan talbiye iyo takbiir waa la isku waday sida badanna amaba sida asalka ah talbiyada waxay ku idlaanaysaa maalinta tobanaadka ah dhagaxa loo yaqaana jamrat alcaqaba alkubra oo halka xaba keligiis la tuura oo toddoba dhagax lagu tuuri markii dhagaxaas aada bilaabaysa talbiya waa dhammaatay marka dhagaxaas aad allaahu akbar tiraahdo talbiye halkaasay ku idlaantay inti kale waa takbiir iyo adkaarti kale weeyaan laakiin wixii intaas ka horreey oo markaad qofka ixraamka xirto ood labayk allaahuma xajan yihahdo ama cumratan u yidhaahdo markuu xirto xajan markuu yihahdo cafwan markuu yidhaahdo ilaa dhagaxaas uu ka tuura asal ahaan waa talbiyada labayk allaahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika xitaa teendhooyinka iyadoo la joog oo maalinta sideedaadka la joog oo carafa la joog laftirkeeda talbiyada lagu dhawaaqi waxaa intaa laga soo reebaya amaba ka mid ah maalinta carafa ducada la badin khaasatan bacda zawaal nabigeena sal slm wuxu ley xadid saxiixa khayr اducaa ducaa yowma carafa wa afdal maa qultu ana wanabiyuuna min qabli laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu alxamdu cala kuli shayin qadiir duca la ducaysatan carafa ayaa ugu fadli badan wax aniga iyo ambiyada iga horreya aan ku dhawaaqan waxa ugu fadli badan ugu khayr badan kelimadaas laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu ala kuli shayin qadiir marka maalintaas ducada aada loo badini shaki ma lahan talbiyadana qayba ugu jiraysaa haasatan wixii ka horreya salaada duhur wixii ka horeeya iyada talbiyada ayay ayaa soconaysa hahay markii salaad markii qoraxda ay zuusho oo duhur iyo casar lisku dara la jamciyo bas markaas ilaa qoraxda ay ka dhacdo ducada marka la wadi waa maalinta ducada ilaah subxana wa tacaala uu aqbalo meelaha marka ducada lagu badiyay ka mid tahay hore waxaan usoo sheegnay markii bayna asafa walmarwa markii safa la dul taagan yahay ama marwo la dul taagan yahy in aad loo ducaysto mawaadiinta kaleo nabigeena sal slm uu ku ducaysan jiray aad weliba ilaa yacni saacaad aan caadi ahayn uu ku ducaystay carafa ka mid ahayd khayr ducaa ducaa yowma carafa sidaa weyaan marka adilo badan iyo khayr badan ayaa kusoo arooran la koobi karin ilaahay subxana wa tacala dhammaanteen hana waafajiyo inaan tagno oo ku noqo noqono waayahay xadiidka laba kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaci akhbarna yacqub ibrahim dawraqi waa iqa qaala xadaثana hushaym bn shil wasidi waa hiqatun habt yursil kahiir اlirsaal yudlis qaal xadaثana ya tdliis bas miya irsaalku ma jiro qaala xadaثana yaxya ibnu saciid alanصari weeyaan waa hiqatun habtun xuja can cabdillaahi ibni abi salma cabdullahi ibn abi salma waxaa loo yaqaanaa almaajishuun ayaa loo yaqaanaa waa hiqa can ibni cumar cabdullahi bn cumar bn khطaab radi allahu ta anuma qala wuxu yhi abdullahi bn cumar adowna ama kadowna waxaan ka lahnay maca rasuulilah rsulka alle jirkiis sal slm ilaa carafatay anoo ka lahnay fa mina ayuu naga mid ahaada anaga annagii almulabi qof talbiyada wada wa mina almukabir qof takbiir wada ayaa naga mid ahaa yacni waxaan isu qaybin laba qaybood dadna talbiyadaay wadeen qadna takbiirtaay wadeen marka markii la kalahaa oo mino xaggeed laga kalaha oo carafo loo kalahaa in horta la kalaha meeshu way ku jirtaa xilliga la kalahana si nusuus kale ay ku sugan tahay waa markay qoraxda soo baxda markay qoraxda soo baxda markii laga soo kallaha musdelifana waa markay qoraxda soo dhowaata oy taqriiban ay weli soo bixin laakiin ay casaan meesha ay noqoto saasay ku kala duwan yihiin subaxda carafo loo kallaha subaxda carafo loo kallaha oo sagaalaadka ah qoraxdaa soo bixi saasaa fiican haddii laga sii hormaro oo xilli hore la taga ya mina jooga ha inay qorax soo baxdaa fadli badan laakiin xaaladdan hadda zixaamka iyo culayska jiro waxaa weeyaan <clears throat> marka haddii in lisqaada ay noqoto waa saas wa lakin haddii adiga ad amiiru nafsiki nafsihi to adi ad iswado markaas waxaa weya ilaa waad sugi kartaa waxaana ay qolyahaas habeenka qaadaan amaba xilliga hore qaadaan waxay ka duulaan nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam qaacido wuxuu dejiyey fi lxaj ifcal walaa xaraj ifcal wixii adiga aad isdahor kala dabamaris ama kala hormariso oonan arkaanti ood ku tumat aanan ahayn Eh, oo kaba soo qaad gowraci aad ka hormarisay eh, timixiirka timixiirkias hakada dawaaf ifaadihi ayaad waa kala hormarisay ifcal walaa xaraj mashtaal ifcal walaa xaraj marka inkastoo dadka qaar ay ku yaro talax tageeno eh, kitaab waxaa jira sheekh salmaan alcawda ilahi subxana wa tacaala asoo daye waa xiran yahay uu qoray oo la yihahdo ifcal walaa xaraj oo taysiir badan oo ku jiro sheekh cabdimuxsin cabaad ayaa kitaab yar ka taba qora isna waa nin caalim ah oo reer madiine oo jaamacada islaamiya qofba gala markii la furay lixdan iyo kowdii miyaa la furay nineteen sixty one ki qofka u horreeyey oo waxaa weeyaan inta gala fasal gala oo bismi illahi dhahwa haddana xaramka weli waxbuu ka dhigaa konton sano ka badan oo xaramka taqriiban uu wax ka dhigay jaamacadii markii isu dardar ninkaas marka lixdan sano konton maaha lixdan sano ninkaasaa marka asna wuxuu ku daba qoray alxaraj risaalada inay magaceeda saas yadan filaya alxaraj fii kitaabi ifcal walaa xaraj marka xarajka ku jira kitaabka loo bixiyey ifcal walaa xaraj oo waxyaaba badan oo taysiir uu sameeyey ayuu sheekh ka daba taga wuxuu leeyahay aad in loo taysiiriyay ma ahayno in waxaa weeyaan meeshaas aan la dhaafinay ahayd ayuu leeyahay marka taqriiban marka laakiin qaacida ahaan xajka waa ifcal walaa xaraj ifcal walaa xaraj saas weeyaan waa qaacidada nabigeena u deji sal allah alay slam famaa qudima yowmaidin shayun walaa ukhir ilaa qaala ifcal walaa xaraj waa maalinta tobanaad ka ahayd waayahay xadiidka ama atakbiir takbiir lala imaada fi lmasiiri socodka loo socdo ilaa carafata carafa marka loo socdo in la takbiirsado ayuu baabkan u baabiye weyaan horaan waa u sheegnay huduwi ayuu isu daliishay taas kalihitaankii laakiin takbiirtana goonihi u keenaya xadiid kale oo sanad kale oo waxaa weeyaan rag kale ayuu keenaya rag kale ayuu keenaya iyo saxaabo kale ibn cumar u ahaa kii hore xadiidka saddex kunaad alxamdulilah saddex kun ayaan gaarnay waxaadna ogaataan saddexdan kun kitaabku waa lix kun iyo ziyaado todoba kun todoba kun iyo meeqa weya ya shan kun iyo meeqa irib shan kun waa ka badan yahay todoba kun iyo horta gaarsi <laughs> meesha u dambeya marka saddexdan kun waxbaa ku dagmina axad masaasa shan kun iyo todoba boqol miya shan kun iyo todoba boqol ah, marka laba kun iyo todoba boqol aa noo soo haraysa haddii laba kun iyo todoba boqol ay noo soo harta macnaheeda ma ahan in intii aan soo marnay ay ay isku dhow yihiin maya intaan soo marnay aad u badan aad u badan oo inta harsay ah, inta maxaa yeeley axaadiista soo socota ayaa ka dhadheer axaadiistii aan soo marnay axaadiistii aan soo marnay aad ay uga gaabnaayeen marka axaadiis soo socota way ka eh, way ka muxuu ahaay eh, gaggaaban yihin aan kala jeeda way ka gaggaaban yihiin oo taqriiban cadadkaas iyo xajmiga isma laha waxaan rajaynaa insha allah tabarak watacala haddii ramadaanka uu inoo dhammaado oon mar fara saarno inaan insha allah e, degdeg iyo durdura ku geli doono ilahi subxana wa hanoo yasiro cuduradan iyo beladan allah naga qabta sawaarifta dhan allah naga qabta dhammaanteenna nabadan anagoo allah sugan keena baabu takbiir allah akbar lala yimaado fi lmasiiri markii loo socday carafat ayuu baabkan ogaabay xadiidka saddex kun saddex kunaad waa xadiid saxiixa saddex kun oo xadii ayaan hadda kan ah, noo noqona insha allah tabarak watacala ilahayna ku mahadsan intaas inaan soo marno qala alimam ibn akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandari qaala anba'ana almulaa'iyu yacni wuxuu la jeedaa abaa nucaym alfadl ibnu dukaym dukayn waa iqatun tabt qaala xadaana alfadl ibnu dukayn ma arkeysan abu nucaym kaligod ma arkeysan maanta waxaa linkugu daray almulaa'iy ma arkeysan qaala xadaana malik ibn anas bin abd alhijr qaala xadaanii moxamed ibn abi bakr athaqafiy waa iqa qaala qultu waxaan ili anas ibn malik waxaan ku yidhi wanaxnu anagana oo labadooda ulijeeda kaadiyaani aan kala hayno min minan ilaa carafat aan u kala hayno waxaan dhahay maa kuntum maxaad ahaydeen tasnacuuna kuwa sameeyo fi talbiyati markaad labeyk allahuma labeyk leedihiin see samayn jirteen maca rasul rasulk sal slm fi hada alyowm maalintaa iyada talbiyadaseed yeeli jirteen masiibada jirteen ma joojin jirteen maxaad ku samayn jirteen qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaada almulabi qofka talbiyada la imaanaya yulabi mid talbiya la imaada falaa yunkar caley laguma inkiri jirin wayukabir mukabiru qofka allah akbar waa alla dhihi jiray falaa yunkaru caley laguma inkiri jirin marka alamru fiihi sicatun wasica waasicnimo weyn ayaa ku jirta ina bacdihi baabu talbiya fiih labayk allahuma in lala yimaado oo maalinta iyada ah wixii ku soo baabkan baab xadiis saddex kun iyo koobaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai altin isxaq ibn ibrahim alxandali qaala anbana cabdullah ibn raja almaki hiqatun tagayara xifduhu qaliila qaala xadaana muusa ibnu cuqba muusa ibnu cuqba waxaa weeyaan waa ninkii ahaa iqatun habtun faqiihun imaamu fi اlmaghaazi can muxamed ibn abi bakr wa huwa haqafi wa iqa qaala qultu waxaan ihi anas malik waxaan ku idhi hadaata carafata aroortii carafa maa taquulu maxaad leedahay fi talbiyati talbiyada fii hada yom maalintan maxaan ku samaynaa ma joojinaa mise waan wadnaa qaala wuxuu yidhi sirtu waan socday hada almasiira socodkan hadda aan soconno maca rasuulilah aan la socno sal slm wa asxaabii saxaabadiisii wa kaana minhum waxaa ka mid ahaaday almuhilu mid eh, la imaana talbiyadii almuhil wa minhum ayuu ka mid ahaada almukabiru mid eh, eh, takbiir la imaani falaa yunkiru axadun qofna kuma inkiri jirin oo minhum ka mid ah calaa saaxibi saaxibkiis bas saasay xaalad ahayd isbedel ma jirin yacnii qofkan hadduu talbiya la imaado ahlan wasahlan hadduu takbiir la imaadana ahlan wasahlan sidaa weya waxba dhib ma jirin waayahay baabu dikri baabu ma dukira fii yowmi carafa baabu maa dukira wixii la sheegay ayuu baabkan u baab yahay fii yowmi carafata maalinta carafa wixii maalinta carafa oo dikri amaba nusuus oo soo aroortay amaba xasuustii laga xasuusan yahay maalinta caraf waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii soo degay iyo xaaladahaas cadayn la caday ayuu baabkan u baab yahay baabu ma dukira في يوم عرفة حديث كلاب كن سدح بقول إلابات وحديث صحيحة قال الإمام النسائي عن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عبد الله ابن إدريس عبد الله بن إدريس الكوفي واثقة فقيه عابد cbdullah bn idris alawdiwa can abi aabbihiis waxaa weeyaan eh, idriis ibn yaziid alawdiwa waa iqatun rumiya iqatun rumiya bilirja cabdullahi hmm. bn idris waxa wey waa iqatun faqihun cabid soo ma oo ah idriis ibn yaziid alawdi waa iqatun rumiya bilirja an qays ibn muslim qays ibn muslim waa ninkee aljadli sooma aljadli hmm. ya marka ah, marka rumiya bilirja waa qayska marka waa iqa miya keligiis tamaam haye can aariq ibni shahaab alaslami abu daawud wuxuu yihi ra nabi sal sma minhu nabiga igu arkay waxbana kama maqlin qaala wuxuu yidhi qaala yahuudiyu nin yahuudiya wuxuu ku yidhi licumar sayid cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu arda low calayna annaga dusheenna haddii ay nasalat kusoo degi layd hadi aayatu aayaddan latakhadnaahu ciidan ciid baan kadhigan jirnay ka dhigan lahaynay aayaddan uu soo wada haddii ilaahay annaga nagu soo dejin lahay radan re yuhuudeednahay ciid baan ka dhigan lahaynay aayaddan maxay tahay alyawma akmaltu lakum diinakum alyawma maanta ayaan akmaltu idin dhamaystir lakum adinka diinakum diintiin qaala cumar wuxuu yidhi qad calimtu waxaan ogaaday waxaan ogahay dheh qad calimtu waxaan ogahay alyawma maalin alladii yoomkaasoo unzilat fiihi lagu soo dejiyey ayaddan walleylat habeenkii allatii habeenkaasoo unzila lasoo dejiyey leylat aljumcati habeen jumcayay ahayd wanaxnu annagana maca rasulilah rsulka alla la joogna bicarafaat carafa aan la joogna ayuu rabbi subxaana wa tacala nabigiis kusoo dejiyey xadiis saddex kun iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala aimaam yani waa maalin carafa iyo ciidda weynta waa laba moogtahay maalin aad u weyn ahbarna ciisa bn ibraahim alhaafiqi wahiqa can ibn wahb cbdillahi bn wahb almisri qaala ahbarnii mahrama ibn bukayr ashaj mahrama ibn bukayr ibn cabdillahi ashaj weeyaan waa saduuq wa can abihi wijaada aabihiis riwaayad oo ka warinaan waxaa weeyaan qoraal ayuu ka helay aabihiis qoray ood ka tagay can abihi aabihiis oo ah bukayr ibn cabdilaahi ashaj waa iqa qala wuxu yhi samitu waxaan maqlay yunus ibn yuusuf alleythi waa iqatun caabid can ibn musayib sacid ibn musayib can caiشhata radi allah ta ana rasul rasul sl sl qal rasulkan wuxuu yidhi maa min yowmin yowm ma jiro akara ka badnaan badan min an yuctiqa inuu xoleeyo allahu alla weyne caza wajala fiihi yowmkaas cabdan adoon aw amatan ama adoon min annaari naar u ka xurey min yowmi carafata maalinta carafa wainahu alla weyne subxana wa tacala yadnuu wuu soo dhowaani uma yubaahi riwaayad kale caddaynaysa ilaa samaa dunya uma yubaahi bihim almalaaika mala'igta ay ugu faantami rabbigan subxaana wa tacaala wayaquul wuxuu dhihi maa araada haaulaa war dadka intaan la eg oo imaaday maxay doonayaan hay waa noo imaan doontaa amaba riwaayad kale waxay ahayd waxaan maqaadgelinayaa inaan eh, inaan dembigooda dhaafay inuu rabbi dhaha subxana wa tacaala waa fadli aad weyn qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi annasaa'i yushbih waxay u eg tahay an yakuuna yuunus ibnu yuusuf اladي rawى canhu mali inuu ninkaas yahay ayay u eg tahay wallah alam waa ninkaas aan soo sheegnay baabu nahyi rabilska rebe yani yunis kii uu yidhi cabdilmasayib ka warinay ayaa marka magacaan ku sheegnay unbuu sheekha sii ta'kiidinaya calayhim raxmat ullahi jamiica baabu nahyi reebeliska reeb ayuu baabkan u baabay can sowmi carafata maalinta caraf soomkeeda maalinta carafa soomkeeda qofkii carafa taagan looma ogola laakiin qofka khaarij carafa jooga waa sunna ajir badanna waa kusugan yahay xadiidka saddex kun iyo afaraad waa xadiid saxiix qaala imam nasa akhbarni cubaydullahi ibnu fudaala ibnu ibraahim annasaa'i waa hiqatun tab qaala anbana cabdullah wa huwa ibnu yaziid almuqri waa hiqatun faadil aqra nayifan wasabciina sanatan waa reer maka qaala wuxuu yihi xadaanaa muusa ibnu cali allakhmiy saduuqun rubama akhta qala wuxuu yihi samictu abi aabihiis waxaa weya cali ibnu rabax waa hiqa samictu abi yuxadiu isagoo ka warrami can cuqbata ibni caamirin radia allahu taala arda ana rasul rasulka sal sl qa rasulkan wuxuu yidhi ina yowma carafata maalinta carafa iyo wa yowma naxri maalinta yowma naxriga iyo ayaama tashriiq iyo ayaamaha hilbarwaadka ciiduna waa ciid anaga ahla alislaam acnii ahla alislaam weeyaan haddii aan dadka ahlulislaamka wa iyadana ayaamu aklin waa ayaam cunitaan iyo shurbin cabitaan nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam maalinta carafa wuxuu ku sheegay ciid yowma naxrina wuxuu ku sheegay gowraca tobanaadkana ciid ayuu ku sheegay ayaamu tashriiqna ciid ayuu ku sheegay lidaalika intaba qofka xajka jooga maalimaha iyaga ah waxaa weyaan ma soomaayo ayaamu aklin wa shurbin waa ninka yahuudiga ahayna jawaabay u noqonaysaa oo oh, yowma carafa inay ciid ahayd ayaa iyadna muxuu ahaa looga jawaabaya baaburawaax in xilliga qoraxda ay zuushaba loo dhaqaaqay ilaa carafata carafa yowma carafata maalinta carafa oo loo degdego oo markay qoraxda sii zuulaysaba wuquufka loo degdega ayuu baabkan baabiya rawaaxa taqriiban caraabitaan ay haaliban dadkeen ay dhihi jireen laakiin caraabitaanka waa dambaysaa tan waxaa weeye markay qoraxda ay sii zuulaysaba markiiba in loo degdego loo degdego xadiidka saddex kun iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam n abarna yunis ibnu cabdilah cla wathiqa qaala akhbarnii ashhab ashhab waa ninkee hiqa qaala akhbarnii malik ibn anas bn abd hijra ana ibn shaab zuhri xadda wuxuu warrim can salim bn abdillahi bni cumar qala salim kataba cabdilmalik ibnu marwan ayaa wuxuu u qoray ila alxajaaj ibni yuusuf cabdilmalik ibn marwan waa taqaanaana waa ninkii bani umaya raggii umaradoodii ka mid ahaa oo mar khilaafat almuslimiin gacanta ku hayay raximah اllah waraxima jamiica ya yunis ibn cabdilcla ibn lacla ha ha marka ninka la yihahdo cabdimalik ibn marwan waa ninkaas weya alaykum salam wraxmat wuxuu qoray katab wuxuu qoray ilى اlxajaaj ibn yuusuf ayuu qoray waraaq muxuu u qoray marka ku qornay yaamuru wuxuu ku amrayaa anlaa yukhaalifa inuusan khilaafin ibna cumar cabdullahi bn cumar fii amri اlxaji xajka arintiisa inaad ku khilaafin ood wax alle wixii aad ninka la yihahdo cabdullahi bin cumar uu fara inuu qaato isna waxaa weyan waa barasaafkiisi ama gobnatoorihiisi wa ninkan la yihahdo xajaaj waa ninkaad ogeydeen yamuruhu wuxuu faraya anlaa yukhaalifa ibna cumar cabdullahi bin cumar inuusan khilaafin fi amri اlxaji xajka amarkiisa cabdullahi bin cumarna waad ogsoontihiinoo raggaas umarada reer bani umiya noqdeen ee heyrkeed noqdeenaba iskuma dheci jirin abadan in muslimiinta eh, casaagooda ushooda la kala jibiyey ayuu aad u nici jiray lidaalika wuxuu dhihi jiray halla aiica wixii aan munkar ahayn marka lidaalika hadduu qofkii saay noqday oo nin aad ummadda ugu kalsoonta u noqday marka wuxuu yidhi cbdullahi bin cumar maadaama dundoon uusan ahayn iyo madaxdoon aad ahayn isaga marka wax alla diinta kaa fara oo xaj ku saabsan ka qaado marka ina de rag saxaabad kamid isku dhacsanaayeen oo cabdullahi bn zubayr ad kamid tihi waa garanaysaan waay oo de horey markaa ka horreyan kala jeeda allah yukhaalif ibn cumar fii amri اlxaj falamaa goorti kaana hod ym yowmu carafata maalinta carafa markii ay ahaatay oo la gaaray jaa'ahu ibn cumar cabdullahi bn cumar baa u yimid yaa loo imaana xajaaj xiina goortii zaalat shams qoraxda ay markiiba ay iilatay oo isaa usii zuulaysay wa ana macahu ana waan la jiray yaa la jiray ninka la jira o hadla waakee waa saalim bn cabdillahi bn cumar waa wiilkii cabdullahi bn cumar fasaxa wuxuu ka dhawaaqay cinda suraadiqihi teendhadiisii amaba derbiga teendhada ku wareegsanaa agteeda ayuu ka dhawaaqay ayna haada aawa kii meeshaan ahay yaa dhihi cabdullahi bin cumar baa dhihi fakharaja ilayhi alxajaaj baa u soo baxay wa calayhi xajaajna waxaa saaran ood ku labisan yahay milxafatun go' oo isku duduubay mucasfaratun ee la huruudeeyey oo borowsan ragga de madaxda waa iska taqaanaa <laughs> baabkooda baab kale baabkooda baab kale faqaal lahu wuxuu ku yidhi maalaka ya abaa cabdiraxmaan aba cabdiraxman maa kuu dhacay cabdullahi bin cumar ay abu cabdiraxmaan ay kunyadiis tahay qaal wuxuu arrawax hay hay soo bax soo bax soo bax nakeen daaqna in kunta turiid haddii aad doonaysa sunnata sunna haddii aad doonaysa haddaan bixina faqaal adhaha haa faqaala wuxuu ku yidhi haadihi saaca ma saacaddaanaan baxayna warka qoraxda qoraxda ay halkaa joogto lahu wuuu ku yidhi faqala wuuu ku yidhi nacmha faqala wuxuu yidhi ufiidu calaya maa biyan isku shubi uma intaa kadibna ahruju ilayk waan kuu bixi faintadarahu wuu sugay xataa kharaja ilaa u ka baxa uu u taagnay fa markaas u socday xajaaj beynii aniga oo eh, saalim bin cabdilahi bn cumar ah, iyo wa abi aabahi cbdillahi bn cumar dhexdanaga ayuu marka socday dhinacyahan ka galnay weyaan faqultu waxaan ku yidhi marka saalim laftirkiisaaba marka wacdi ku bilaabay in kunta haddii aad tahay turiid mid doona an tusiiba sunna sunnada inaad haleysho ilaa abiisu ka bartay faqsul khudbata khudbada aad akhrin doonta gaabi wacajil lwuquuf wuquufka carafana dadeji khudbada gaabi waxaa weeyaan wuquufkana degdeg u aad fajacala wuxuu gudagelay marka xajaaj yanduru ilaa bni cumar cabdullahi bn cumar buu fiirina marka wiilkan yarurka u sheegay aad uguma dhaadhicini cabdullahi bn cumar marka ayuu ka rabaa fatwa kaymaa yasmac inuu ka maqla awgeed dalika hadalkaan u sheegay minhu xaggiisa falamaa ra'aa dalika ibni cumar cabdullahi bn cumar ku arkay inuu asaga warka sugaa warka in la taakiidiyey ama la diida qaala wuxuu yihi sadaqa salim cabdillahi bin cumar run buu sheegay xajaaj marka ti uu ku dhaqaaqay cabdillahi bin cumar xajaaj waxaad ahay cabdimalik bin marwan oo amiir اlmuminiin oo waxaa weyan jooga eh, sham jooga dimashq salligiis u yahay oo bani umaya khulafadooda ka mid ah ayuu marka mas-uul ugu ahaayay xajaas mandiqadan oo waxaa weeyaan eh, xajka amaba marna waxaa laga yaabaa inuu amiir اlxaj ka soo dhigay xajka amiirka noqdo hadda waktigan la jooga shu'uunul xajka ninba weyn amiiru maka almukarama ninkaas ayaa xajka saasoo kale mar waa noqon kartaa waxaa kaloo noqon kartaa xilliga uu makaba qabtay oo maka hay oo cabdullahi bin zubayr intuu ka takhalusay radia allahu taala arda kadibna maka u maamulayay iyo xijaaz oo dhan inay xilliga ahaydna suuragal labadaba ah, waa xilliyada weligiiba ma badaynayn waa xilligaas ka hor xataa xilligaas ayad hadda ood ka hor waa lianna markuu sifays kadib ood meesha ay nabad ahaydoo xaalada caadigahayd isaga laakiin wax laynta waaba iska caadi oo meeluu imaanaya saasuu u fiirini wuxuu dhihi dhegeysta intiina meesha joogta rag baa madaxooda u karay yaa araa ru'uusan qad aynacad xaana ikhtiaafuha in amarkaad ka baxdeen edab in lidin yeelwa edab in lidin yeelwa mar qaar waa isleedahay soomali kole hadda geeri uma yaree <laughs> way halaagsameen oo mid qarax ku dhintay iyo ya aad u badan lidalika culamada waxay dhahaan abdillah bn zubayr ha iyo saciid ibn jubayr cabdillahi bn zubayr iyo saciid ibn jubayr kulli raggaa sagaa lay wax caadi ma yahay ninkaas laakiin dee ilaahay hor yeela subxana wa tacaala inuu ilahay iska cafiyo waxyaabaha hadda fadliga badan ood sameya waxaa ka mid ah eh, qur-aanka kariimka ah niqaad iyo xur ma lahayn eh, dhibacyo carabtuna waa arin jirtay caadiya loo arin jiray oo saasuu ahaa isagaa u yeelay dhibacdaha xajaaj biniso ya mogta wax saalma camal weyn u qabtay ha w isaga ha nacam cabdl waa xajaaj biniso marka lidaalika culamada waxay dhahaan caamalahu allahu bicadlihi ilaahay cadaaladiisa kula dhaqmo saasay ku tuuraan qaarna waxay leeyihiin waxaa weeyaan lahu xasanaat fii buxuuri sayiaatihi xasanaad ayuu leeyahay bad weyn oo sayi-aad oo badanna waa leeyahay dhiiggaas waa u badan koleyba oo xasanaad yaroo kudhex jiran waa leeyahay <laughs> saasay dhahaan laakiin ilaahay subxana wa tacala addoomihiis adiga mogta shuqulba kuma lihid ya maa caleyka min isaab min xisaabi min shay wa yani adi xisaabtooda wax lagaa raba haba yaraata maahan waana dee tagayo shaqooyin badan oo fiican wuu qabtay oo runtii annaba caadihin lakiin dhib weyn oo weyn oo weyn oo weyn oo weliba xagga dimaagii dhiig ahna waa geystay dowladda haybadeedana aad buu u soo celiyey oo waxaa weeye in aad qof midig iyo bidax fiirinin ayaad muxuu aha ka shaqeey in adag u ahaa <laughs> marka waxaa isleda mararka qaar soomali koleyba geeri uma yare iyo iyo dhimasho uma yare mid xajaaj oo kale oo madaxooda isku soo yara duwo <laughs> ma u baahan yihin xajaaj samatay inay u yara baahan yihin laga yaaba mid yara ya <laughs> ya sheekh ma baahna mi sharif marka mawduucaas culama waa iska ijtihaad lakin waxaan kala jeedaa yani xaaladda hadda ay soomaali maraysa yani way dhaaftay tuugtuugma iyo waryeensaaanyeel wabade xaalad way sii kala batataqi eber wixii waa sii kala daadanayaan wahaa kada nin walba waxaa weeyaan ana amiir wa anta amiir man yasuuqu lximaar wa meel waxaa umaynaa in dadka iyo madaxda iyo shacabka ay madaxda ay isla ekaadaan aan ka yaabaan hadda oo dadka ay madax noqdaan nin wal madax ana amiir wa amiir aib laa yasluxu الnaasu fawda laa salaata lahum eh, ya dadka fawda haba yaraatay kuma soconayaan waa inaad dad madax ay yeeshaan lidalika nabigeena sala allahu alayhi waali waslm markuu geeriyooday isagoo juhmaankiisa iyo shariifka jirkiisa shariifka uu banaanka yal weli aan la aasin ayaa ayaa muxuu aha ayaa la doortay khaliifat muslimiin bal fiiriye weli meydkiisa lama aasin ahamiyadda ay leedahay marka in ummadda cid madaxeeda hayso oo hogaankeeda hays leedo annagana waxaan rabnaa inaan iskaga noolaano si noocaas oo kadamba dhiig usaa u daata oo waxaa weeyaan wax walba nagala banaystay oo cid walba ay naga shaqaysani cid walba الصغير والكبير والشhريف والdليل والكافر والمسلم والxaبيب والبغيض wax walba naga shaqaysan cid walba masaaib wa نسأل الله السلام والعافية waayahay kolleyba unduli badan indhaheen waa kusoo arkay mxuah cizi badan in lagu so arkan waa rajaynayna insha allah hahy kadibna ya baabu talbiya bicarafa carafa in waxaa weeyaan lagu talbiyeysa ayuu baabkan u carafa marka joogo talbiya in lala iman kara ayuu babkan u bab saddex kun iyo lixaad waa xadiid saxiix isnaad qaala imam ibn sacid akhbarna axmed ibn cuثmaan annahdi waa saduuq axmed ibn cuثmaan ibn xakiim alawdi alawdi wey annahdi ma alawdi waa hiqa qaala xadaثna khalid ibn makhlad alqaطwani wa saduq yتshayc lahu afraad qaal xadaثna cali ibn صالح alhamdani wa iqaة caabid can maysara ibn xabiib الnahdi wa saduq can minhaal ibn camr wa saduq rubama wahim can sacيid bn jubayr raximah اllah wraxima jamic ruwaat qala wuxu yhi kuntu waxaan ahay mac ibn cabaas ayaan la jiray radi allahu tacala canhuma bicarafat ayaan la joogay faqala wuxuu yidhi maali maxaa dhacay maxaa i daaray laa asmacu الnaas dadka aan maqlin yulabuuna ayadoo talbiye ay la imaanayaan maali maxaa igu dhacay ama maxaa dhacay ama maxaabaan maali maxaabaan laa asmacu aan u maqlayn annaas dadka yulabuuna ayagoo talbiye la imaanayaan <clears throat> qultu waxaan idhi yakhaafuuna min macaawiya macaawiya ka baqayaan macaawiya nabi sufyaan <laughs> oo marka iyada madaxa ay ka baqayaan fakharaja ibnu cabaas ayaa soo baxay min fustaatihi teendhadiisii fustaadka iyo iyo kii hore od ku jiray eh, eh, suraadiqihi meeshuu lahaa fustaadka ayaa ka yar guryaha yaryar o adiga oo kumeel gaarka ah fa qaala kadib wuxuu yihi labayk allaahuma labayk talbiyadii ku dhawaaqay fa inahum ayaga qad tarakuu sunnata sunnada waxay ugu tageen min buqdi cali cali xanaaq ay u qabaan darteed ay ugu tageen sayid cali aad ugu dadaali jiray oo aad mxu talbiyada ku dadaali jiray marka sayid cali maadama xanaaqsan yihiin ay isaga tageen bani umaye iyo sayid calina waa taqaanaano waa tilis yara taabta berigii waad garanaysaan marka idan xadiidka waxaa laga qaadanaya marka labayk allaahuma labayk talbiyada in carafaat lagu wadi ayaa waxaa weyaan lakiin badada ducada ayaa la badinaya baab اkhudba bicarafata carafa in la khudbay qabla salaa salaadii kore iyo baabkan bab xadidka xadiidku saddex kun iyo toddobaad wa xadiid saxiix qaala imam nas akhbarna camr bn ali falas wathiqat xaafid qala xadaثna yaxya alqaطaan can sufyaan aلthawri can salamata ibn ubayd salama ibn ubayd ibnu shariid alashjaci ninka isaga waxaa wey iqatun yuqaalu ikhtalط can abihi abis waa saxaabi sagiira oo ah nubayd ibnu shurayd ama shariid miya shurayd idin qoran shariid ha alashjaci waa saxaabi sahiir qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasul llah sal slm yakhubu isagoo khudbayni calaa jamalin riti axmara ee cas bicarafata qabla salaat salaadii ka hore xadiidka um, baabka boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad alkhudbatu yowma carafa maalinta carafa khudbada la akhriya cala naaqati hasha dusheeda in lagu dul akhrin karo ayuu baabkan ubaabay xadidka saddex kun iyo sideedaad xadiis saxiixa qaala alimamu nascati akhbarna moxamed ibni aadam aljuhani almisisi waa saduuq can ibn mubaarak cbdullah mubaarak almarwasi waa imaamkii can salamata ibn ubayd waxaa weeyaan hiqatun yuqaalu ikhtalad can abihi abis saxaabi sahiira qaala wuxuu yidhi saxaabigaas olyan ubayd rأytu rasul ه sl sm ykhطbu isagoo khudbaynayo macrafta man tacraf calى jamalin axmara ritacas baabka laba boqolaad qasru alkhubati khudbada gaabin la gaabi bicrafata lagu gaabi baabkan u baab yahay xadiid saddex kun iyo sagaalaad waa xadid saxiixa qaala alimaam nasirati abarna naam mhm. sheekh cabdilcasiis ha waa jooga laakin waa yeel iska waa yeel waa jooga weli waa imaamo waa socda sheekh bin baaz waa jooga arin jira mogta sheekh bin baaz oo nool ayuu akrin jiray mhm. isagoon mufti ahayn hadda muftiga gadaalda maa laga dhigi mogta sheekh bin baaz oo mufti ah oo dalka mufti u ahaa isaga ad akrin jiray khudbad waa in aad khadiib markuu istaaga ninkaas adduuniya aakharo ka hadli haa waxaa weeyaan khudba shaamila oo diin iyo meel ay reebi waa alislaam islaam oo dhan oo ka hadlaya alislaam isaga maya waa alshekh alshekh shee maxamed bin abdilwahaab faraciisa wa iyaga diinta iyaga ah, muxua dhankaas <laughs> u badan in kastoo ibn baas iyo ibnu cuthaymiin labadaba ayna ahayn oo ka caamsanaa qasr khudba khudbad in la gaabi bcrafat iyo baabkan baab xadis saddex kun iyo sagaalaad wa xadis saxiixa qaala imam sd akhbarna axmed ibnu camr ibnu sarx alum wathiqa qala xadana ibn cbdillahi eh, bn wahab qala akhbarnii malik can shahaab can salim cbdillahi bni cumar ana cabdillahi bni cumar ja wuxuu yimid ilajaaj ibn yusuf ayuu yimid yowma crafat maalinta crafa xina goorta zaalat shams qoraxda ay zuushay wa ana macahu anoo la jiro faqala wuxuu yidhi alrawaax bixitaan iyo mxuu ahaa aan baxno aan degdegno in kunta haddii aad tahay turiid mid doon asuna sunna faqalu hadi saacata ma saacaddaana saacaddaana bixaynaa qaala nacam qaala salim wuxuu yihi faqultu can ilxajaaj waxaan ku idhi isnagoo ku darsaday in kunta haddii aad turiid mi doona an tusiiba alyowma maanta inaad asiibta asuna sunnada faqsul khudbata khudbada gaabi wacajil salaa salaada dadeji faqala cabdullahi bn cumar wuxuu yihi sadaqa rumuu sheegay xadiidka horun bay isku dhow yihiin baabuljamci bayna alduhri waalcasri bicarafata baabuljamci jamcin la jamci bayna alduhri waalcasri bicarafata lagu jamciyo baabkan u baabay xadiidka saddex kun iyo boqolaad saddex kun iyo tobanaad ah saddex kun iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qala imam abana ismail mascud aljaxdri wa iqat can khalid bn xaad alhujaymi can shucbata can sulayman alacmash wa can cumaara ibn cumayr ataymiy iqat habt can cabdiraxmaan ibn yaziid ibn qays anakhaci wa iqa can cabdillahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu reer nakhaci haaliban cabdillahi bn mascuud dhankaas ay ka soo galaan ay ku arooraan intooda badan qaala wuxuu yidhi kaana rasul rasulka sal sl salaad salaadii waqti ayuu tukan jir waqtigeedi ilaa bijamcin aaaat ila bijamcin musdelifa mooyeen waa carafaat musdelifa saddex magacay leed intaan hadda aqaan kan koobaad musdelifa kan labaadna jamc tan saddexaadna almashcr alxaraam saddexdaas magac qabta marka marka nabigeena sala allahu alay slam kaana wuxuu ada rasul lah yusalii mid tukaa asalaad salaadii liwaqti ayuu tukan jiray markuu xajka gudanayay ilaa bijamcin wacarafaat muxuu ahaa meesha la yidhaahdo musdelifa iyo carafaat markuu joogo salaadaha wuu jamciyey caraf waxaa lagu jamcina duhr iyo casar musdalifna waa lagu jamcinaya maqrib iyo cishaa lagu jamcinaya bas intaa weyaan salaadaha kale laakiin markay qoraxta usuulaysa wa waxaa loo baxayaa in uu muxuu ahaa la khudbeeyo uu dukada kadibna wuquufka la bilaabo saas weyaan marka iyadaana de waa afkeeda meeshii waadi curana meeshuu nabigeena degnay sal slam dhankii hoose oo inta tendhada looga taagay intaana la gaarin wquufka hore meel xuduudka carafo aho waadiga dhexdiisaa looga taagay hadda waadigii waxaa laga dhigay oo galay masjid namira masjid namira oo weyn oo ku yaalla carafa masjidkaas bartamihiisa ayaa muxuu ahaa qeybna waa carafay ku jirtaa qeybna waxaa wey banaankeeda waa meesha khatiibka ukhudbeeyo meesha marka hadda uu khatiibka ukhudbeeyo say leeyihin wallahu aclam waa meesha nabigeena sal sl tanada looga taaglay oo waadiga calooshiisi ahayd halkaas ayada ah, ayuu ku khudbayey markuu khudbayey kadib oo salaad tukata kadib ayuu marka carafa iyo xuduud soo galayood saasay leeyihin wallahu aclam haddana khadiib meeshuu kukhudbeeye ood istaaga waa khaarij carafa magaan masaajidka laftarkiisa la socda laakiin calaamado weyn ayaa ku samaysanoo markaad aragto yani inta hadee dadka qaar waaa laga yaaba inay intay qabowga iska fiirsadaan ay soo baxaan kadibna ay meesha iska banaan ay maanta dhan iska joogaan hadda aan laga bixin dadkii oon hel cid ka bixis may masaajidka dhexdiisaba masaajidka aad weyn mogta masaajidka marka waxaa weeyaan taqriiban dee meel waa ad aragteen ilaa tolofka wax ku dhowa <laughs> intaas wax aad weyn wa masaajidka marka qeybta horo dhan ama nuskiisa camal waa khaarij waa khaarij carafa marka dadka qaar waxaa laga yaabaa masaajidkana markaan ku jirna ay dhahaan marka saddex fadhiistaan meeshaas xajlaan uu ku dhaca alxaju carafa la rabay kadibna ay carafa la-aan ku dhacdo ayaa laga yaabaa wallahu aclam tendhooyinkii ah, taas heer sar haddii ah. nin walba u yihahda waxaan tegi meesha oo masjid masjidkaan tegayna mir haduu yihahda waa laisku baabi lidalika waxaa noo imaan doonta nabigeena sal sl xataa maalintuu xajinayay isaga oo sala allahu alayh waali wasalam saxaabadii meel fog joogay oo ka fogay oo meesha taagna wquufka il wii meesha lamado imaan kara dadka aaday u badan yihin dadka asaga intuu dad u diray laleeyahay war khayraad ku sugan tihiin mashcarka waa taagan tihiin oo qalbiga loo dejina oo haddii aadan meesha nabigu taagan aadan imaadin wixiina ma toosna ma ha u malaynin laleeyahy ayaa noo imaan donta insha allahu taala ashirka naftigiis maanta dulah qadar waaya baabu rafci اlyadayn laba gacmood in kor loo qaada fi ducaai ducada bicarafat carafa ayuu baabkan u baabay xadidka saddex kun iyo ko iyo tobanaad waa xadis sahih isnaada qala imam s akhbarna yacquub ibn ibrahim adawraqi an hishaym bashiir alwasiti qala xadaثna cabdimalik bn abi sulayman wa maysaraة alcarzami wa saduq lahu awham can aطa ibn abi rabax qal wuxuu yihi qala usamat bn zayd xibu rasuuli lah sl sl bn xubihi wa bni xubihi radia allahu tacala anhuma wuxuu yidhi usama bin zayd kuntu waxaan ahay radiifa nebiy nabiga ayaan gaadiid gadaal kala saarnaa bicarafaat carafa isaga iyo fadl labadaas labadoodaba ay la fuuleen la socda fa rafaca markaasaa nabiga kor u qaaday yadcuu yadayhi labis gacmooda yadcuu isagoo alla baryi famaalat hashi saari la socdo famaalat bihi naaqatu hashi ayaa la yara leeata leeatay ama qorta leeisay fa saqata khitaamuha sanxigkeedii iyo hogaankii lagu waday ayaa dhacay fa tanaawala khitaama xerigii ayuu kusoo qabsaday biixdaa yadayhi labis gacmood mid ka mid ah wahuwa raaficun isagoo kor u qaaday yadahu ukhraa gacanta kale gacantii tii ma dejin saan sooma hayn su-aalla ma baryayn tii markaad xerigga dhacay tii kale kusoo qabsaday tiina saasuu uhayaa saasuu uhayaa marka gacmaha kor in loo qaado inay aad muhiim u tahay ayaa laga garanaya hay xadidka markii la ducaysanay xadidka saddex kun iyo toban labaad waa xadid saxiixa qala imam abarna isxaq bn ibrahim alxamdali qala ambana abu mucaawiya maxamed bn khasm darir wa hiqatun axfad nas lixadid alacmash wqad yahimu fi xadiidi hayrihi can hishaam ibni curwat can abihi can caaishata radi allahu taala qala tmn caaisha kaanat waxayd qurayshun quraysh taqif bimusdalifata istaagi jirtay tii arrintan sheegayn wa yusamawna waxaa lagu magacaabi jira alxumsa alhihi jiri musdalifa iska istaagi jiren caraf maba wasaail carabi carabta kalena carabta kalena minka qurayshta magacaas loo yaqaana reer quraysheed xumsa a lihi jir xumsa wasaair اcarabi taqifu bicarafata ay istaagi jireen faamara allahu alla weyne tabaraka watacala wuxuu faray nebiyahu nabigiisa an yaqif bicarafata carafa inuu istaaga uma yadfac minha kadib in uu ka soo laabto sida dadka usoo laabanayaan faanzala caza wajal uma intaha kadibna afiiduu shubma min xayu meel afaada ay shumeen annaas dadki weeyaan xadii saddex kun iyo ifaadadaas markaad xaqiiqa waaad u arki markaad meesha tagta hir socdaad umalayn haddaad weliba intaad meel yara koro fuusha aad saad ufiirisa waxaan biyo socdo waa maoyin waxaana bini aadan hal haba yaraata madaxaad kuma soo dhaaysa biyo saa u socdo umayn allahu akbar allahu akbar waxaa eegaya maanta hadda <laughs> ah, waxay dad aada u yar dhowr kunoo qof ah, xaaji m hmm? hmm? hmm? dadkaas afrikaanka waa dad shaqa waa dad shaqa afrikaanka dad shaqa wa alxaj walxaj alxaju walxaaja xajna soo guda soona danaysa eh, ah, aayad qur-aanka aayad mogta eh, falaysa calaykum junaaxun eh, aayadda qur-aanka bilawgeed ii sheeg laysa alaykum janaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum marka xajka haddii marka aad iska wadato tijaaran kudhex wadato dhib ma lahan walow nawaa tabarudan fuqahada dhihi jireen walow nawaa tabarudan maca alwuduui jaaz markaad weyse qaadanay meelaha kulul haddii aad niyoto inaad isqaboojiso niyadii salaadii waad wadataa muxuu ahaa weysada waad wadaa oo niy ahaanaad laakiin haddana qabowgiina kusii raaxaysanayo xoogaho dareenkaadna waa kugu jira waxay leeyihin dhib ma lahan weysada ku ansixi marka laba niye in meel laiskugu gey meela ay ku ansixiya jirta meela ay ku ansixiya inoo badan waa jirta laakiin marka xajka waxaa ka mid ah in xaj aad uqasata laakiin aad tijaara iskaga dhex wadataan dhib weyn ay lahayn waa aragtay waxa nigeriaanka iyo nimankaan senegaalka iyo ha saxwa saxwa maadaama khudbadii kale la gaari karin ah, dhimala waba dhimala fataqu llaha ma statactuma midda kale khudbada waajib ma ahan waa iska sunna waaya xadidka laba kun ah, xadidka saddex kun iyo toban iyo labaad waa toban iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala alimam sn akhbarna qutay bn saciid qala xadathna sufyaan can camr bn dinaar can moxamed ibni jubayr ibn mucim wa hiqa can abi habis jubayr mucim radia allahu taala arda qala wuxu jubayr mucim adlaltu waxaan lumiyey baciiran rati oli an yaan laha ayaan lumiyey fadahabtu waan tagay alubuhu bicarafata carafa anoo ka raadinay yowma carafat maalinta carafa faraytu nabiya nabigan arka sal sl waaqifan isagoo taagan faqultu waxaan idhi maa sha'nu haada kan muxuu ah arrinkiisa inamaa hada min alxums kan waxaa weya waa nimankii reer qurayshyada meeshaan maxaa dhigay aan dhahu yidhi xadiid saddex kun toban iyo afraad waa xadiis saxiixa qaala alimam muslim akhbarna qutayb ibn sacid qala xadathana sufyaan can camr ibn dinaar can camr ibn cabdillaahi ibn safwan aljumaxi waa saduuqun shariif ana yaziid ibnu shaybaan asdi waa saxaabi jaliil radi allah ta dah qal wuxu yhi kuna waxaan quufan kugu taagan bicarafat carafa makaanan baan taagnaynay baciidan min almowqifi meesha nabiga uu taagnaay meel ka fog ayaan taagnaynay meesha jabal araxma loo yaqaano dal isku laynawa fa ataana waxaa noo yimid ibnu mirbac ibnu mirbac waxaa weye zayd ibnu mirbac alansaari oo saxaabi jaliil radi allah ta dah ayaa noo yimid fa qaala wuxuu yidhi innii aniga rasuulu rasuuli illaahi sal slm adeega rasuulka alla ayaan ahay rasuulka alle ama nabiga alle sal اla alay slm adeeg uu soo diray ayaanahay ilaykum adinka idinso kiin diray yaquulu rasuulku wuxuu leeyahay kunuu ahaada oo jooga calaa mashaacirikum meeshiinna mashcarkan hadda aad joogtaan iyo booskiinna ahaada oo ha ka dhaqaaqina fainakum adinka calaa irin dhaxal oo min iri abiikum ibraahima nabi ibraahim eh, dhaxalkiisii ka mid ah ayaad ku taagan tihiin calayhi salaam yacni xuduudka carafaad ku jirtaan ariiqadii nebi ibraahim iyo habka uu xajin jiray iyo wixii ariiqi asaga ayaada haysaan ha ka soo tegina oo meeshaan laysku ciriirina waxba ha isku dhibina ayuu nabigeena koley bu ula jeedaa marka waxaa laga qaadanayaa eh, waqaftu hahuna wa carafa kullaha mowqif ba nabig sal slm waxaa waye meeshaan ayaan istaagay carafo dhanna waa meel la istaago haddii la dhihay maanta jabaluraxma bes ahi ay ku ansaxayaa istaaga carafa <laughs> inta marka la xajiyo inta dhimani inta soo noqoni waxaa umeyna inta dhimaniya badan lahayd lagama haray meesha iyada <laughs> nimankan eshiyaanka iyo soomaalida xataa ayagoo gees deganay nakeena jabaluraxmaan aadayna way dudayaan way dudayaan qoraxdii aad u kulul meeshay tagayaan casirka iyagoo marka nafta ay ka dhacayso nin walba ay qaar kala dhumeen oo ay kala habdhac yihiin ay kala socdaan ya <laughs> ah, saas wa ah, maasha allah waayahay aan hore u soconna waa haddii kale waan fariisanayna xadيثka سدح kun toban شhanaad wa xadيث صحيح qال imam مسلم أخبرna يعقوب بن إبراهيم قال xدثنا يحيى بن سعيد القطان قال xدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حuسين بن علي بن أبي طالب wa صدوq إmام فقيه قال xدثنا أbي waxaa weeyaan moxamed ibnu cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib waa iqatun faadil qaala ataana waxaa noo yimid ama atayna waxaa u nimid jaabir cabdillahi ibn yimid radia allahu tacala canhuma fasalna waxaa ka weydiin can xajati nabi nabig xajki sal slm faxadaana wuxuu noo sheegay ana nabiy lahi nabig sl sl qal nabiga inuu yidhi carafatu carafa kulluhaa dhammaanteed mowqifun waa meel la istaago waa kaas marka ya war waa dhammaaday qaacat jahiizat qowla kulla khaiibin ay carabta dhihi jireen baabu fardi lwuquufi istaaga faradnimadiisa bicarafata carafa in la istaaga inuu farad yahay uu rukni u yahay iyo baabkuna baab xadiidka saddex kun iyo toban iyo lixad waa xadiis saxiixa qala alimamu sal akhbarana isxaq ibn ibrahim qala anbana wakiic qala xadathana sufyaan sufyaan athawri can bukayr ibnu caطa aleythi alkuufi wa hiqa can cabdiraxmaan ibni yacmar adayli almaki waa saxaabi jaliil radi allahu ta q u shahidtu rasullahi nabiga all ayaan xaadiray oon la joogay wa ataahu naasun baa u yimaadeen fa ataahu naasun baa u yimaadeen fasaluuhu can ilxaj xajkay wax ka weydiiyeen faqala rasul ui sl slm alxaju carafa xajka waa carafa alxaju carafa xajoo dhan bu carafa haddii carafa ay ku dhaafto xajlaan baa kugu dhacday faman adraka leylata carafata habeenka carafa qofka haleelo qabla uluuci اlfajri salaada fajrinta aynan dilaacin kahor min leyli jamcin habeenka musdelifo inta fajarka usan dilaacin qofkii waxaa weyaan carafa tago faqad tama xaju ajkiis waa taam noqday waa ti aan ka warramayn halka habeen ee maalintiisa ka dambeeya ma taqaanaa waa carafa halka habeen adduunkan jiro oo habeenkiisa iyo maalinkiisa uu habeenka dambeeyo hadda kaba soo qaata xalay soo arba arbaca ahayd arbaca soo gashay maantana arbaca caawana waa khamiis carafo saas maaha maalinta carafa waa sagaalaad soo maha maalinta carafo habeenkeeda waa habeenka dambe habeenka musdelifo habeenka musdelifo habeen carafo waa musdelifo habeenka la joogo habeen carafo habeen carafo lagu xisaabaya habeenka habeenka tobanaad habeenka sagaalaadka moogta waxaa weeyaan maalin sagaalaadkiiso carafo lama taagneen habeenka tobanaad ay soo gelaysa marka habeenkaasna carafadii hore ayuu raacsan <laughs> intaas waa tawsiic marka la waasiciyey in oo dadkii ay qofkii sooda ahaa qofkii xanuunsada qofkii ka gaar ahaa lanna xajka dhanba waxaan la qalayn karin waa carafa inta kale waa un si un baa loo furdoomin karaa caraf aad iyo aad nacam waayahay xadiidka saddex kun iyo toban iyo toddobaad sooma mise toban iyo lixaad أخبرنا محمد بن حاتم المروزي وثقة قال حدثنا حبان ابن موسى السلمي وثقة قال أنبانا عبد الله ابن مبارك وإمامك عن عبد الملك ابن أبي سليمان ميسرة العرزمي ويا وصدوق له أوهام وأنك سومرين عن عطاء بن أبي رواح ابن عباس رضي الله تعالى عن فضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا حيري أفاض رسول الله قال يا كسو شبمي من عرفات أيو كسو رقاقي وردفه أسامة ابن زيد أيا قذال كسارنا fajaalat bihi naaqa hasha ee la yara wareegatay wa huwa raaficun isagoo kor u qaaday yadayhi labiis gacmood laa yujaawizaani labada gacmood ma gudbayn uma tallaabayn rasuhu madaxiisa yani saas ma ahayn madaxan bay taqriiban haday u badan tahay yani madaxa koruma dhaafayn gacmihii markay eh, eh, alla u baryaayey kow laakiin xiliyo nabigeena waxa jirta alai sla slam oo gacmaha kor u qaaday oo ilaa ibtahi laga arka hatay ahayd istisqihii roobdoonkii isagoo xataa mimbarka saaran ayuu kor u qaaday roobdoon ay khaasku arrintaa ku ahayd laa yujaawisaana in labada gacmood ayna kor dhaafin ra'sahu madaxiisii famaa zaala nabiga kama zuulin yasiiru inuu ku socda calaa hiinatihi cadadiisii oo tartiibta iyo xibni culayska inuu ku socda kama zuulin xataa intaha ilaa uu ka gaaro ilaa jamcin musdelifo ilaa uu ka gaaro saas ayuu nabigana sameynay sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadidka laba kun saddex boqol saddex kun iyo toban iyo sideedaad xadidka saddex kun iyo toban iyo sideedaad waa saxiixa qaala alimam nasl akhbarna ibraahim ibnu yunis albaqhdadi almuadib waa saduuq ibraahim ibnu yunis ibnu maxamed qaala xadaana abi abihiisna waxaa weeyaan yunis ibnu maxamed ibnu muslim hiqatun tabt qaluu xadaana xamaad ibnu salamata waa hiqatun caabidun ahbat annaas fi haabit taayara fi aakhirihi o tagayara xifduhu fi aakhirihi an qays ibn sacd almaki waa iqa can aطa ibn abi rawax ibn cabaas radi allahu taala anuma ana usaama bn zaydin qal wuxuu yidhi afada rasulla nabigaal ayaa kasoo shubmay min carafata wa ana radiifuhu anigoo gadaal gaadiid kala saaran fajacala wuxuu gudageliyay kabaxu inuu xerag gadaal ugu soo jiido u celiyo raaxilatahu gaadiidka u saarnaa xataa idaa xataa ina ridfaha ama hashi u saarnaa ata xataa ina ridfaha ilaa tawaadeeda ay layakaadu ukasiga yusiibu inuu asiibo qaadimata raxli heeryada nabiga meesha ku fadhiy horteeda meesha la qabsanayo oo saa u taagnayd ilaa muxuua ah u taabto tawaadeeda wa yaquul nabig wuxu lh sl slm yaa ayuha naas wadadow calaykum waxaad laasimtaan bisakiinati xasilooni walwaqaar xibnu culays fa ina albira samafalka laysa ma ahanin fii idaaci alibil geela in la dadejiyo oo la orodsiiyo oo la baroodsiiyo kuma sugna mxuu ahay biri iyo samafal meesha marka laba shay ayaa u baahan in la af soomaaliyay si fiican mid waxaa weeyaan waa halkan meeshaan dhagaha jiradkooda halkan meesha ku aadan geela tawaad ayaa la dhahan mayna inaad taqaanaa nin kale moogi ah, meesha madasanta <laughs> <laughs> halkaasaa ah, labada meeloodoo oo yara madoobaad tawaadaa la dhahaa tawaad shee cabdisamed adi maxaad u haysaa innaga tiimka annaga ree tawaad ya aye aye marka tawaad ma dhahdaan adinka Ah, tamaam waa isla fahni marka qodob waa qodobkaas waa isla afsoomeeyeen taas waa tawaad marka eh, midaan ku saabsan marka difraha ina difraha waa labadeeda tawaadood waaya tan labaadna waxaa weeyaan qaadimat raxli markii kooraha ama faraska hala saaro amaba rukuubka hala saara halkan mxuu ah la saaro koosigiisa maxaa la yihahdaa ka isaga marka qeybta dambe lagu tiirsan yahay iyo qeybta hore oo eh, horeyso la qabsani marka loo baahdo qeybta hore marka ayaa qaadimat araxli ayaa la yidhaahdaa taa marka ayadna hal af soomaaliye saas wa marka hashi markii lasoo nabiga markuu celina ilaa marka mxuu ahaa koorahaas madax hore oo mxuu ahaa bahalka ha qoorti ya kashi kal kal kashi kal waa halbad iyo kala mhm, waa laga yaaba marka alcumuum waa isla fahanay af soomaali fiican waa loo weytaa sida muuqata <laughs> waa yahay reebixinay ubahanta taas ama raggii aad ku yaqaanay oo geela iyo howlahaas iyo aad ku isticmaali jira in loo helay ubahanta aaliban araska la saaraa laakiin carabtana carabta way saartaan muxuu ahay geel aad u saartaan aad weliba araga isagoo ha koorihii qaybtaan horo marka maxaa la yihahdaa qaybtaan horo kooraha markay saa u samaysan yihiin qayb waa tan lagu tiirsani oo hadda korsigaan aan ku tiirsan oo kale qaybna waa midda hore oo qofka uu markuu rabo qabsani oo dyar cuskani oo s ayadna saa u taagan qofka intuu geli marka kooran waa ka horeeyaan kuwana waa ka dambeeyaan koorihii kuwa hore maaa la marka marka kooran baad leeda koorahii hore ah, marka aan aan marka aan la aadno on dhahno aan dhahna marka waxaa weeyaan hay ina fajacala wuxuu gudagal nabigena sal slam yakabaxu inuu soo celiyo eh, xerigii ah, inuu soo celiyo xerigii ama yab inuu soo soo jiido raaxilatahu gaadiidkiisi hashiisii inuu soo jiido oo xeri gadaal ugu soo celiye kabxiga waa celinta xitaa waxaa loo isticmaala markii baabuurta la wadaa kabxulfaraamil ay kuleeyihin markaad yani breega celi ibax saas waa kabxiga marka waxaa wey celintii oo xeriga lagu soo celiye xataa ina difraaha ilaa labadeeda tawaadood la yakaadu uu ka sigo yusiibu inuu gaaro qaadimata araxli kooraha qeybtooda hore saas ma udaynaa wahuwa yaquulu walaal huwa nabigan yaquulu uu leeyahay yaa ayuha naas wardadow calaykum bisakiina xasilooni laazima walwaqaa rax bn fa ina albira samafarkalismaan fi idaaci alibil geela in la dadejiyo amaba la baroodsiiyo baabu اmri faradlis fara yubax ba bisakiinati xasilooni ifaadat xilliga ifaadahda la samayna min carafata laga soo shuma in deganaan lala imaadayo oo laysfara ayuu baabkan ubaabi xadidka saddex kun iyo toban iyo sagaalaad xadيث صحيح قال الإمام نسعد أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي واثقة قال حدثنا محرز ابن الرضاح أيو يري وضاح يا قرنت شو حسين مع قرن وضاح مع قرنت وضاح مثل الرضاح مع قرن محرز بد وضاح سمها سيدة ساحة وضاح محرز ابن ابن الوضاح المروزي ومقبول عن إسماعيل يعني ابن أمية alأshdaq ayaa loo yaqaana wahiqaة habt can abi khaطfaan ibnu طariif wahiqaة almuriwa xadaث wuxuu sheegay anhu sida samicnu ibn cabas abdullah bn cabas yaqul isagoo lama goorti dafca rasul rasuulka ale uu soo dhaqaaqay shanaqa ra'da ha wawa ha sida saxda wawa lamaa goorti dafca uu dhaqay rasul rasulka sl sl shanaqa naaqata heshiisii ayuu waxaa weeyaan xeraga u gaabiyey xataa ina ra'sa ilaa madaxeeda la yamas uu ka taabta waasita raxlihi koorihiisii afkooda tii hore noo fasiri wa yaquul isagoo linaas dadku ku dhihi asakiinata sakiina ay ilzamu sakiinata xasilooni laazima cashiyata carafata maalinta carasha carafa maalinteeda ama galabteedii xadii saddex kun iyo soddonaad ama labaatanaad saddex kun iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qala imam sd abarna qutay bn saciid qala xadana layt bn sacd can abi zubayr can abi macbad abu macbad wa mawla cbdillah bn cabas almaki wa iqa can ibni cabaas ibn cabdilmualib bn cabdi nebi sal slm radia allahu tacala anhuma wa can fadl ibni cabaas radia allahu tacala canhuma wa kana wuxuu ahday fadl radiifa rasul rasuulka alla mid gadaal ka saaran ana rasul rasulka sl slm qala wuxuu yidhi fi xashiyati carafata wuxuu yidhi iyo waqadaati jamcin iyo aroortii musdalifa linaas wuxuu ku yidhi dadkii xiina goorti dafca way dhaqaaqeen calaykum asakiina war xasilooni laazima wa huwa nabigeena kaafun wuu celinaya naaqatahu heshiisii wuu reebi gadaal u celini xataa ina ahay xataa idaa dakala xataa idaa dakala goortu soo galay muxasiran wa huwa min minan mina ay ka mid tahay muxasarkae waa meeshii fiilka lagu reebay maroodigii lagu reebay leyihin wallahu aclam qaala wuxuu yidhi calaykum waxaad isticmaashaan ood laasintaan bixasa alkhadfi farganka ama fiintaalka qaruuruxiisa alladii kaasoo yurmaa bihi la ganto kaasoo kala qaata si aad muxuu ahay aad ugu tuurtaan jamaraadki wax weyn iska ilaaliya falam yazal rasul nabig kama zulin sal sl labi inuu dalbiyada wada wada xataa rama aljamrata ilaa uu dhagaxii ka tuura halkaan ayuu ku jooji ma ujeedaan falam yazal yulabii xataa ramaa aljamra jamrat alcaqaba alkubra markuu tuuray bas takbiir ayaa marka loo wareegay takbiir un baa la wadi markaas xadii saddex kun iyo ko iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimam sd abarna maxamed ibn mansuur sida saxda waa camr ibn mansuur waa anasai bedelka maxamed waa camr ibn mansuur annasai qaala wuxuu yidhi xadaana abu naciim الفضل بن دكين وثيقة ثبت قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي الزبير عن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جابر افاض رسول الله نبي قال ايا كسو شمي ام عرفه وعليه السكينة isagoo xasiloon korkiisa ay ahaatay wa amarahum bisakiinati xasiloon ayuu faray wa awdaca fii waadi muxasar ayuu muxuu ahaa eh, ku joojiyey ayuu ku istaagay awdaca ama ugu tartiibiyey wa amarahum wuxuu faray an yarmuu aljamrata inay dhagaxi tuurtaan bimili xasa alkhadfi fiintaalka ama farganka dhagaxiisoo kale amaba qaruurixiisoo eh, kale inay ku tuurtaan ayuu nabig fara sal slm xadis saddex kun iyo laba iyo labaatanaad saxiixu ma qabla xadidka hore iyo saxix ku noqonaya akhbaranii abu daawuud sulayman bn sayf alxarani wa hiqatun xaafid qala xadana sulayman bn xarb ahey hiqatun imaamun xaafid weeyaan qala wuxuu yihi xadaثna xamaad ibn zayd bn dirham can ayub ibn abi tamaimta saktiyani can abi zubayr can jaabir ana nabiya nabigena sal slm radia allahu can jaabir waraxima jamiica ruwaat ana nabiya nabigena sl slm afaada min carafa carafa ayuu kasoo shumay wajacala wuxuu gadarga yaqul inuu yidhi asakiinata cibaad allah xasilooni addoomaha allow yaquul wuxuu le biyadihi haakada gacanta u ashaara ayuub wuxuu ku ishaaray bibaطini kafihi ila asamaa saasuu u ishaaray warkaadii war tartiibsa saas ayuu leeyahy bibaطini kafihi calaacashiisa amaba cankacadadiisa ayuu ila samaa samada u ishaaray baabun kayf sayru min carafat carafa sidee looga soo soconaya xadid saddex kun iyo saddex iyo labaatanaad waa xadid saxiixa qala imam nsai abarna yacqub ibn rahim adowraqi qala xadaثana yaxya ibn saciid alqaطan can shaam ibn curwat can abihi abis can usama ibn zaydin radia allahu tacala canhuma anahu usama su-ila waxa laga weydiiyey can maseeri nebi nabiga socodkiisa fi xajat alwadaac qaala wuxuu yidhi kana wuxuu nabigan yasiir mid socda alcanqa dhexdhexaad alcanaqa si tartiib ama dhexdhexaada faidaa wajada fajwatan meel bannaan markuu hel nasa wuu yar degdegi jiray ciririgu dadku diidaya wanasu fowqa alcanaqi naskana waxaa weeyaan dhexdhexaadnimada si ka yara badan weeyaan asal ahaan nabigeena sakiina io tartiiba ku socday laakiin mararka qaar markuu meelo yara faraaqo helo uu yaro xoogaho sankuur ayuu gelin jiray deg deg ayuu geli jiray xadiidka ama baabka laba boqol iyo shanaad kayfa sayru ilaa eh, baabka laba boqol iyo lixaada annuzuulu baabu nuzuuli degitaan la dega bacda dafci markii laga soo taga kadib min carafata degitaanka la degay ayuu babkan u baab yahay intee la degi doona waa arki doonaa xadيث saddex kun iyo afar iyo labaatanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam aخbarna qtayb بن سعيد qala xadثna xmad بن زayd بن dirhم عن ibrahim بن cقبة الأسدي wa ثiqة عن qurayba بن أbi mسلم الqرشي mowlaahم abu rashdiin ayaa la yihahdaa waa iqa cabdullahi bn cumar cabdullaahi ibnu cabaas ayaa kurayb xureeyey can usaamata ibni zayd radia allahu taala anuma xibi rasuuli lah sl bni xibihi ana nabiy nabigana sal slm xayu goortii xayu meeshii afaada uu kasoo shubmay uu kasoo dhaaqay carafata maara wuxuu u laabtay ila shicbi dhawaatiga shicbiga waxaa weya waa wadada buuraha maraysa ayaa la yihahdaa ayuu u leexday meel nocaas qaala wuxuu yidhi ninka la usama bin zayd faqultu waxaan lahu nabig waxaan ku yidhi atusali lmaqrib naab allow maqrib miyaa tukanaysa waa xilliga maqribkaa la gaaray qaala wuxuu yidhi almusallaa amaamaka makaanadu kutka iyo meesha lagu tukana waa kaa horreysaa intee wa waa musdelifa xadيث سddex kun iyo شhan iyo labaatanaad wa xadيث صaحيixa qala الimam مسلم أخbarna محaمد بن غylan almuraزi وaثiq qala xadaثna وkiic qala xadaثna سفyاn الthawrي عan ibrahim بn cqبة ibrahim بn cqبة الأسدي وaثiq can qurayb mawlى cabdالlahi بn cabاs can usama بn زaydi radi اlahu tacala canهuma وraxima jamiic الrwat an rasul sl sl slm nazl wuxuu deg ashicba dhawaatigii waa mxuu aha meel laba buro dhexdooda hoy marayso jid uu maray nazla wuxuu deg ashicba yuu degay ya angor ah, ahy takadna waa dhahan ahy nazl wuxuu degay ashicba takadii ama dhawaatigi aladi angorna aladi kaasoo yanziluhu اumaraa dadka umarada ayaa dega yani xilliga aad ka hadla ninka la yidhaahdo sam bin zayd dadka umarada ayaa marka dambe ka dhigtay oo degi jiri oo tagga madaxda ka ah lxaj xajka dadka madaxda ka ah iyo ummaddaas maamulka hayso ayaa degi jiray fabaala nabiga sal slam wuu soo xaajugutay uu soo kaadiyey uma tawada wuu u weyse qaatay wuduu'an weyse khafiifan ee fudud faqultu waxaan ya rasul rasulka la asala yani salli salaata salaada duka ama halkaan maku tukanayna qala wuxu asalaatu amaamaka salaad waa ka horeysa falamaa goortii aataynaa lamusdelifat an nimid lam yaxulla yaxulla muusan furin aakhiru الnaas dadka kan u dambeeyey heryadii gaadiid kama dejin xataa صallaa ilaa nabigeena uu ka dukada salaada cisha iyo salaada maqrib oo jamca weyaan oo maqribki la hormariyey cishihiina waxaa weyaan la dibdhigay cishihii marka labaa la dukani maqribkiina asaga gaabin ma lahan hada wallahu aclam wsala allah waslama ala abdi rasul mustafa